majliskan waa majliskii tobanaad ee majaalista kitaabka labaad barnaamijka mutuunta xadiidka nabigeena sala allahu aleyh waalihi wasalam aan ugu magac darnay waa habeenka sideedaad ee bisha safar kun afar boqol soddon iyo toddobada hijrada nabigeena sala allahu aleyh waalihi wasalam waana habeen sabti ah waxaan ka bilaabaynaa in sha allah caza wajal cashirkeena xadiidka boqol iyo lix iyo sagaashanaad can jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhuma qaal lama xufira alkhandaqu ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam khamsa faاnkafaytu ila imra'atii faqultu hal cindaki shayء fainii ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam khamsa shadiida faأkhrajat ilaya jiraaban fiihi saacu min shaciir walana buhaymat daajin fadabaxtuha waطaxantu shaciir fafaraqtu ilaa canaaqii faqaactuha waqaactuha fii burmatiha uma wallaytu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faqaalat laa tafdaxnii birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wabiman macahu faji'tuhu fasaarartuhu faqultu lahu ya rasuula allah dabaxnaa buhaymatan lana wataxannaa saacan min shaciir kaana cindana fatacaal anta wanafarun macak fasaaxa alnabiyu sala allahu calayh waalihi wasalam faqaal ya ahla alkhandaq ina jaabiran qad sanaca lakum su'ran faxaya halan bikum faqala rasuulu اllahi slى اllah عalيh waslm laa tunziluna burmatkum walaa takhbizuna cajiinakum xata ajii fajiئtu wajaءa rasuulu اllahi salى اllah alay slm yaqdum الnaas xata jiئtu imra'atii faqaalat bika wbik faqultu qad facaltu اladii qulti faأkhrajat lana cajiina fabasqa fiihi wbaarak ثuma camada ilى burmatina fabasqa fiiha wbaaraka ثuma qaal udcii khaabizaة faltkhbz faltakhbis macaki waqdaxii min burmatikum walaa tunziluuha wahum alfun fauqsimu biاllahi laqad akaluu xata tarakuu wanxarafuu waina burmatana lataqidtu kama hiy waina cajinana layukhbazu kama huwa alxadiid almia wasita watisciin xadiidka boqol iyo lix sagaashanaad can jaabir bni cabdilaahi waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma isagii abiihi allah ka raalli noqde qaala wuxuu yidhi jaabir lamaa xufira markii la qoday alkhandaqu godkii la qoday godkii magaalada madiina lagu wareeji weeyaane qeybteeda waqooyiga ah lamaa xufira markii la qoday alkhandaqu godkii ra waxaan arkay rasuula allahi rasuulka all sala allahu calayhi waaalih wasalam khamsan isagoo boglaalan min ajli juuc waa gaajo awgeed abcan khamsan boglaalan fankafaytu waxaan u laabtay ila mra'atii haweenaydaydan u laabtay fa qultu waxaan dhahay hal cindaki agtaada ma ahday shay-un wax un la cuno ma haysaa weeyaan fa innii aniga ra'aytu waxaan arkay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam birasuulilah ma idiin qor mis rasuul allah fa innii aniga ra'aytu waxaan arkay birasuulillahi rasuulka alla sala allahu calayhi waaalih wasalam khamsan boglaalnaan shadiidan ee aad u daran ayaan ku arkay iyo baahi ay iga muuqatay weeyaan riwaayaad qaar waxay sheegayaan dhow dhagax baa nabiga calayi slat slam u saarnaa caloosha oo dabar ku celinaya calayhi salaatu salaam fa akhrajat waxay ii soo bixisay ilaya aniga jiraaban dembiil ayay iisoo bixisay jiraabka ila alaan isagoo harag waa la isticmaalaa duurasha qaarkeed jiraab baa loo isticmaalaa marka reer beledka jiraabka dembiil unbay u fahmi karaan ama boorso yaroo muxuuha ah wax lagu rito fa akhrajat waxay iisoo saartay ilaya aniga jiraaban dembiil fiihi dembiisha waxaa ku sugan saacun saac ayaa ku sugan saacaas waa laba kiilo iyo rubac ama laba kiilo iyo bar oo min shaciirin qamadi ah walanaa annagana buhaymatun waxar yar ayaa noo joogtay amaba muxuu ahaa ha noqdo eh, waxarta caadiga hootan ah eh, eh, dhadiga ah ama lab ha noqoto orgi yar ha noqdo buhaymada waa noocaas weyaan daajin ah weli bowjoog ah bowdkaa joogtay oo waxaan meeleeraan aadaynin oo guryaha joogta weyaan fadabaxtu waa gowracay wa waxaan shiiday waaanat waxay shiiday ashacira qamadigii ay shiiday fafazactu ayaa qoran riwaayadka qaar fafaraqat waxay gabadhii ay u booday oy u mxuu ahay firaaqa u heshay oy aaday ilaa canaaqii waxartayd yarayd oon gowracay waqaactuhaa meeshan waxaa taqriiban xarakaadka ayaa isyara dabamarsan marka dibaan ugu laabanaya waaanat waxay shiiday ashaciira qamadiga ee shiiday fa faraqtu waxaan u faaruq noqday oon aadaydha marka faraqat baa qoran faraqtu dhaha marka ilaa canaaqii waxartaydii yarayd ama orgeyga yaraan muxuu aha u faaruq noqday waqatactuhaa waan jarjaray hilibkii aan jarjaray weyaan fii burmatihaa digsigeeda ayaan ku jaray burmada digsiga caadiga ma ahan waxaa weeyaan digsi yar oo sida ashuunka u samaysan oo ilaalaan had deertaan la jooga qolyaha yamanta ayaa isticmaala maqaxadahooda burmada ay ku isticmaalaan waa digsi yar oo sida ashuunka u samaysan oo lagu kariyo soomaalidiina dheri care waxbay dhahaan magacaasay ku sheegaan marka taqriiban burmada noocaas w digsiga noocaas ah oo hilibka aad si fiican u kariyo waqaacta waxaan ku jarjaray fii burmatiha digsigeedii ayaan ku jarjaray uma wallaytu kadibna waxaan u laabtay ilaa rasuulilahi rasuulka al sala allahu aleh wasalam faqaalat waxay tiri marka iyadoo i dardaarminaysa laa taftaxnii ha igu ceebayni birasuulilah rsulka al sala allahu alay waslm iyo wabiman duulka iyo saxaabada oo macahu isaga la jir haygu ceebaynin oo waxaa weeye waxaan meesha ku hayn waad aragtaa waa hal muxuu ahay saac laba kiila iyo bar qamadi ah oo la shiiday oo bur ah iyo neef yar oo aad u yaroo ari oo laga yaabo saddex kiilo shan kiilo afar kiilo in noqdo laga yaabo ayaan meesha ku haynaa ee hanugu ceebayn nabiga iyo ragga la jooga haygu ceebaynin fa kadibna waxaan u yimid nabiga sal alla slam u yimid fasaarartu waxaan dhagta ugu sheegay hadalkiiyaan dhagta ugu sheegay faqultu waxaan dhahay weliba hadalka waxaan ku dhahay yaa rasuul allahiyow dabaxnaa waxaan gowracnay buhaymatan waxar yar ama orgi yar ayaan gowracay oo lanaa annaga aan leenahay wataxanaa waxaan shiidnay saacan laba kiila iyo rubac ama laba kiil i bar oo min shaciirin qamadi ayaan shiidnay oo kaana ahaa cindanaa agtana intaas ayan wax ka haynayba cunnaba intaasaan ka haynay ee fatacaala kaali anta adigii wa nafarun koox oo macaka adig kula jira imaada weeyaan nafarka waa saddex ilaa toban intudhexaysa riwaayaadka qaar waxay sheegayaan laba nin ood adig ku jirta ama saddex no adig ku jirta intaas nabi allo ku imaada inuu saas ku yidho dharta ugu sheegay sala allahu aleyh waalihi wasalam nacam fasaaxa nabiy nabiga ayaa dhawaaqay nebiyi baa idin qoran nebiyu weeyaan fasaaxa nabiyu nabiga ayaa dhawaaqay sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu u dhawaaqay oo kor ayuu codka u qaaday fa wuxuu yidhi yaa ahlakhandaq dadka godka joogow godka qodayow ina jaabiran ninka jaabir bn cabdillahi la yihahdo ayaa qad sanaca wuxuu idiin sameeyey su'ran martiqaad buu idiin sameeyey ee faxaya halaan hala soo degdega bikum adinka degdeg baa idiin sugnaaday hala soo dhaqaaqa faqaala rasul lah wuxuu yidhi sal allahu alay ali wasalam laa tunzilunna wadaad muxuu ahaa xagaa jooga maxaa la dhihi jira tin lagama qaada m taqsi lagama qabto tinta iska dha lamaba qaban kare tin lagama qaado weyaan marka faxaya halaan bikum haddii la yidhi hawlaa taal nacam faqaala rasul lahi rasulka ale wuxuu yidhi dardaarankii gabadh ay bixisay ayuu nabiga alay slam dardaaranka horgeey wuxuu yidhi laa tunzilunna ha dejinina burmatakum digsigiina ha dejinina oo dabka ha ka dejinina walaa takhbizunna khubsi ha ka dhigina oo ha canjeeraynina cajiinakum cajiintii la qasay iyo burkii la qasay ha canjeeraynina oo muxuu ah rootiyaynina oo khubsi ha ka dhigina weyaan nacam xataa ajii ilaa aan ka imaado inta ayada farha saarin digsigana dabka saarnaado canjeeradana waxaa weyaan ha taabanina burka aan la taabanin cajiintii aan la taabanin faji'tu waan imid wa jaaa rasul waa yimid yaqdumu isagoo hor socda annaas dadka hor socda nabigaa dadka hor socda sal allahu alay ali wasalam xataa ji'tu imra'atii ilaa xaaskaydii muxuu ahaa nagu tago faqaalat waxay tihi bika wa bika muxuu ahaa hadalay ka horgeysa waxay tihi waxaa weeyaan saa ii saaha kugu dhacda bika wa bika ay usibta bikada wa kada saa ii saa allah kugu rida waa taqaana dumarka iyaga waxaa ka soo horeysa alaabtanka iyo howlaha waa ka soo horeeya faqultu waxaan dhahay jaabir marka waa weli dhalinyara waa ka weyn qad facaltu waan falay alladii qulti wixii aad ii sheegtay waan tabtii aan u sheegay nabiga alai sla slam hadiiba arrintaa loo sheega gabadha way degtay waa muminad fa akhrajat waxay usoo bixisay marka lahu nabigeena sal allahu alay ali waslm cajiinan cajiinkii usoo saartay fa basaqa wuu ku canduufay wuu ku canduuftufay fiihi isaga wa baraka ilahay buu baraka u weydiiyey allaahuma baarik barakada waa ziyaada inuu ilaahay ziyaadiye ayuu ilaahay subxa wa taala weydiiyey uma camada nabigu wuxuu uqasi sal allahu alيh ali waslm ilaa burmatina digsiga nagi oo dabka saarnaa fabasaqa fiihi isna waa ku candhuufay wabaaraka uu ku candhuuftufay wabaaraka ilaahay buu baraka weydi subxana watacala ilahu noo ziyaada noo barakeeyu yidhi uma qaala wuxuu yidhi udcii war u yeer gabar u yeero khaabizatan gabar canjeero karinta iyo khubsi karinta taqaana u yeera oo ku caawisa faltabiz hakula takbiz ha kula canjeerayso oo ha kula dubta macakii adiga macaada macii ayaa qoran macakii u badela weyaan waqdaxii waxaad kasoo dartaa kasoo dartaan ama ka soo dartaa min burmatikum digsigiinana muxuu ahaa hilibka iyo maraqa ha laga soo daro weyaan oo dadka ha loo bixiyo oo ha loo shuba walaa tunziluuha hana ka dejinna oo dabka saa huu saarnaado wa hum raggina oo meesha yimid oo nabiga soo raacay sal allahu aleh waali wasalam alfun waa kun qof weyaan waa inta masjidka muxuu ay ku tukata in ku dhow kun qof weyaan oo weliba aada u baahan faqsim waxaan ku dhaaranaa bilaah alla weynaan ku dhaaranaa jaabir baa dhihi laqad akaluu way cuneen xataa tarakuuhu ilaa ay ka tagaan oy ka dhargaan weyaan oo wanxarafu ay ka muxuu ah jeestaan weyaan dhammaantood wa ina burmatana walxaal ina burmatana digsiganagana la taqitu ay burunaysa kamaa hiya sidii ahayd ay mxuu aha ay saas leeda oo hilibkii maraqii ay sidai u buuxaan weyaan wa ina cajiinana cajiintii la qasayna latukhbazu iyada oo mxuu ahaa la canjarayna oo waxaa way khubsi laga dhigaa kamaa huwa siduu ahaa oon isbedel lahayn ayay arintaa dhacday ayuu ku dhaaranaya jaabir bn cabdillah radi allahu taala arda xadiidkan waa xadiidka axaadiista wuxuu ka yahay nabigeena sal allahu alay ali waslm mucjizaadkiisa ay ka tahay weyaan oo aadka u qiimaha badan oo haddii la aruuriyo maanta in laga shaka ay noqoto aad runtii aad ula yaabaysaan oo runtii u cajaa'ib badan waad garanaysaan bal laba kiila io bar iyo shan kiilo oo hiliba ugu badnaan ama saddex kiilo ama afar kiilo hiliba inay deeqdo kun qof oo weliba sidii iyadoo laga taga waxay kutusinaysaa mucjizada nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam xadiidka boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can abi saciid اlkhudri radi allahu tacala canhu abi hurayrata radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi rasuulka all sala allahu alayh walih wasalam istacmala wuxuu madax kaga dhigay ama shaqaaleeyey istacmala wuxuu shaqaaleeyey rajula nin oo nin buu shaqaaleeyey calaa khaybara magaalada khaybar la yihahdo oo niminka yahuud ahaa inta laga qabsaday kadibna la yidhi adinka dhulka ka shaqeeya oo wixii ka soo baxana muxuu aha qayb ku yeesha qaybna muslimiinta sisaa lagula ballamay ayuu nin shaqaalo ka dhigay nabiga sal allahu aleh wasalam fa nabiga wuxuu u keenay ninkii fa jaaa wuxuu ukeenay hu nabiga wuxuu u keenay bitamrin timir buu u keenay ninkii shaqaalaha ahaa janiibin aad u wanaag badan aad u fiican timirta waa kala nocno hadda markaad xarameynka joogto oo kale aad bay timirta ay u taallaa weliba dadka xaji waad taqaanaan nooc waxaa la geli shan riyaal oo udhiganta boqol shilin ama toban riyaal baa la gedi oo laba boqol udhiganta iyo wax la mid ah qaarna waxaa la gedi boqol riyaala la gedi oon cajuda ay ku jirin dabcan timirta caadiga qaar waa konton riyaal qaar waa toddobaatan riyaal waa hal kiilo iyo hal kiilo aad bay u kala duwanta nooca saqciga la yidhaahdo iyo nooca waxaa weeyaan la yidhahdo rawdhaanada noocyo badan bay kala leedahay ilaa shan boqoloo nooca lagu sheega iyada iyo muxuu ah cinabkaba taqriiban anwaac badan bay leeyihin oo kala duwan marka saasay u kala sarraysaa nabiga sal alla alay wasl nink wuxuu keenay marka timir aad u wanaag badan markaasu wuxuu weydiiyey akullu tamri khaybara faqaala rasul la rasulka wuxu yiri sal sl akullu tamri khaybara khaybar timirteedoo dhan haakada ma sidaanay u wanaag badanta oo nooca cajaaibta badan oo wanaaga badan miya qaala wuxuu yidhi lah maya wallahi baan ku dhartay ya rasuul lah yow ina annaga lana'hudu waxaan ku soo qaadanaa asaaca hal saac oo laba kiila iyo rubac ama bar ah oo min haada midaan muxuu ahaa wanaagsan oo janiifka ah bisaacayni laba saac ayaan kusoo qaadanaa wabialaaa saddex saacana waan kasoo qaadanaa oo halkan kiila waxaan kusoo bedelanaa saddex ama laba saac oo timirta nooca adiga aan kusoo bedelanaa faqaala nabigan wuxuu yihi sal allahu alay ali wasalam laa tafcal saha yeelin bic waxaad gadaa aljamca nooca xun oo isku dhexdarka khaliidka ah oo liidan gad bidaraahimi shilimyaala oo waxaa weeyaan fida ku gad dirhamka waa shilinka fidada ah uma intaa kadibna waxaa lamid ayadna bidaraahim bidanaaniir in lagu diinaar lagu gada ayaa mxua ayadna la mid uma intaa kadib ibtac waxaad ku gadataa bidaraahim shilimaadkii fidada ah waxaad ku gadataa janiiban timirtaa wanaagsan soo gada weyaan maxaa yeele arrinta ayada waxay noqonaysaa riba alfadl bay noqonaysaa saac tamar bisaacayn aw bialaaa asuc hiya cayn riba alfadli weyaan noocaas marka waa nooc aan la ogolen oo nabigeen u diiday sal allahu aleh ali wasalam altamru bitamri xadiidka boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can ibni radi allahu tacala anhu waxaa laga wariyay qala wuxu yhi abdulahi bn cabaas tasawaja waxaa guursaday annabiyu ka dhiga iyadna nabigeena sala allahu aleyh waalih wasalam ayaa guursaday maymuunata bint alxaari alhilaaliya gabadhaas oo saxaabada nabigeena sal alla alay slm ka ahayd xaaskiisana ahayd wuxuu ku guursaday wa huwa nabigeena muxrimun isagoo muxrim ah oo xaj xiran ama cumro xiran ayuu guursaday weyaan dabca cumru ula jeedaa wa muxrimin isagoo cumro xiran ayuu guursaday wa banaa wuu dhisay biha iyadana oo waa aqalgalay wa nabigan xalaalun isagoo xalaal aho cumradii soo dhammaystay weyaan wa maatat waxay ku dhimatay maymuuna bisarif meesha sarif la yiraha ay ku dhimatay weyaan xadiidkan mas'ale culusaa ku jirta masaladaas iyada waxaa weeyaan ibn cabaas radi allahu tacala anhu iyo saxaabadii kale ayaa isku hayaan xadiidkan waxaa la mid a ah ru'yada allah subxaana wa tacaala marka tana hadda aan ku kaaftoono ibnu cabaas radi allahu tacala anhu wuxuu qabaa inuu nabigeena guursaday sala allahu aleyh waalihi wasalam maymuuna iyada oo muxuu ahaa isaga oo muxrima waxaadna ogsoontihiin qofka muxrimka ah inaan loo ogolayn inuu guursado inuu guuriyana loo ogolayn aad garanaysaan marka saxaabada iyo riwaayaadka intooda kalena waxay caddaynayaan nabiga inuu guursaday isaga oo xalaal ah ay caddaynayaan masalada iyada marka waa masale lisku haayo abu xaniifa raximah llah ramata waasica ayaa xadiidkan qaatay wuxuu qabaa ninka muxrimka inuu guursan karo inuu guuran karo waxba dhibaata ayan lahayn laakiin jamhuurta maya ma qabaan marka inaad ibnu cabaas radia allahu tacala anu ardaaha warkiisa waxaa lagu xambaari karaa in la nasakhay inay khusuusiyaadka nabigeena tahay sala allahu alayh waali wasalam iyo sida jamhuurta ay qabaan inaad ibnu cabaas arrinta ayada ah ismoodsiin ay ku dhacday radia allahu tacaala canhu arda taas waa masalada koobaad kale tafaasiisheeda hadda geli karno tan labaad maymuuna bint alxaaris alhilaaliya waa habaryarta muxuu ahaa ibn cabaas habaryartii weyaan tan saddexaad meesha la yidhaha sarif waa meel macruuf ahoo la yaqaano nabiga wuxuu ku guursaday sarif waxaynu ku guuriyeen sarif riwaayaad kale cadaynayaan nacam may riwaayada lafteeda cadaynayso cafwan sarif ayay ku guuriyatay sarif waxay ku taallaa magaalada maka afkeeda oo dhankan waqooyiga marka loo soo baxa magaalada madiine xaggeed hadda dhismihii wuuba soo gaariraya taqriiban meesha muxuu ahaa eh, check pointiga ama controolka ah oo dadka lagu baaro marka lasii gala magaalada maka ama laga soo baxa jidka madiine ayay wax yar u jirtaa taqriiban hal kilomitr ama kilomitr iyo bar ay dhanka maka ka xigtaa waana meel dhisanoo haddaba la garan karo oo muuqata qofka markuu maka ka soo baxa uusan soo gaarin meesha iyada ah waxaa soo muxuu ah waxaa soo qaabilaya meel oo traffic light ah Eh, traficlightkaas amaba eh, ishaaraadka waxay carabta dhahaan markaad soo dhaafto taqriiban oo toddoba boqoloo mitr ama siddeed boqoloo mitr aad soo dhaafto dhanka bidaxta waxaan kaa qabana derbi wareegsan oo buur salkeed ku yeel meesha ayada ay ku jirtaa qabrigeeda radia allahu tacala anhu ardah sariif halkaas halkaas ayuu nabigu ku guursay alai slat slaam ilahay wuxuu qadaray iyadnoo xaj u tagtay inay meeshii ay ku geeriyooto xadiidka boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas cafwan xadiidka boqol sagaashan iyo sagaalaad can cali bni abi aalibin radi allahu tacala canhu qala wuxuu yihi cali bacaa nabiyu nabigu wuxuu soo bixiyey wuu bixiyey sariyatan gaadiila amaba ilaalo gaadiilada waa dadka ama sariyada waa ciidanka boqol ilaa shan boqol udhexeeya marka nabiga inuu la soconayn u badanta inta badan ama asalka saas weeyaan asalka waa noocaas weeyaan lidalika macnaheeda waa laisku yarqabtaa alcumuum dad ilaala ama dad gaadiile ah ayuu nabigeen bixi sal allahu aleh ali wasalam wastacmala wuxuu madax ugu dhigay rajulan nin oo min alansaari ree ansaar madax ugu dhigay waamarahum nabigu wuxuu amray an yuiicuuhu ninkan ree ansareed in la aeeco warkiisa la maqlo ayuu amray nabigan ariiqiisa noocaasay ahayd waad ogsoontihiin tataawaca walaa takhtalifa sideedaba hawl haddii loo dhaqaqa waa in muxuu ahaa qofna uu oday noqdo ummadda kalena ay dabagalaan hadduu rabo qofku uu dayar ha noqdo ciidan oo abubakar iyo cumar ay ku jiraan ayuu nabigan sal allahu aleh ali wasalam usaam bin zayd oo sideetan saban jir sideetan iyo toddoba jir toban iyo sideed jir ah ayaa madax looga dhigay annaga laakiin ummadda somaaliya waa taqaanaan hogaamin kumana hogaaminay garab kacna baabkaas marka waa garanaysaan waa meesha dhegteen waad ujeedaan marka inay aeecaan buu nabiga amray ala sla slam faadiba ninka wuu carooday marka waxunbay mxuu ahay ku sameeyeen isagoo marka mxuu ahaa duurka la joogo carooday faqala wuxuu yidhi alays miyayni in amarakum midu in amray annabiyu nabiga annabiyu nabiga sala allahu aleh ali wasalam an tutiicuunii inaad adeecdaan hala godo nabiga qaalu waxay yidhahdeen balaha qaala wuxuu yidhi fajmacuu waxaad aruurisaan ood soo kulmisaan xataban qoryo keena fajamacuu qoryihii ay keeneen kow fa qaala wuxuu yidhi awqiduu naaran dab ku shida qoryihii fawqaduuha qoryihii dab bay qabadsiiyeen fa qaala wuxuu yhi idkhuluuha marka ku xarooda dabka asaga ah hala wada gala fahamuu marka arrintii ay marka ay damceen dardaaranka nabigeena alai sala slamna meesha wuu yeelaa ninkaana amar buu bixiyey dabna hala gala ayaa muxuu aha ku tali wajacala ay tafiqa wuxuu gudagalay bacdahum barkood yumsiku inuu qabto bacda marka qaar inay ku shubmaan rabaan qaara qaar kale celinayan marka wayaquuluun waxay leeyihiin fararna waxaan ka cararnay ila nabiy nabiga xaggiisa waxaan ugu soo cararnay min annaari naaraan ka cararnay oo nabiga markaan u imaadayni in jahanamo aan galno ayaan ka soo nabi maxamed aan u nimid sal allahu aleyh waalihi wasalam eh, hadda ma haddaan dab ku shubmaynaa waa imtixaane famaa zaaluu kama ayna zuulin khamadat ilaa ay ka damto annaaru naarta ay ka damto oo fasakana kadibna muxuu ah xasilay uu degay qadabuhu caradiisii ay degto ninkii fabalaqa waxaa gaaray annabiya nabiga nabiga waxaa gaaray sal allahu aleh ali wasalam xaalkii ay mru faqaala wuxuu yidhi nabiga low dakhaluu haddii ay geli lahaayeen maa kharajuu minha kama ay baxeen ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaama laga gaaro kama aynan baxeen aaacatu qofka waxaa warkiisa lagu dhegaysanay oo lagu maqli fi lmacruufi shayga wanaagga markuu fara ood macsiyo farayn baa warkiisa la dhegaysanay laakiin haddii marba uu macsiyo fara looma dhowaanay weyaan waxaa weyaan marka macnaha low dakhaluuha maa kharajuu laba macno ayaa lagu fasiraa macnaha koobaad oona taqriiban aadka u muuqda wuxuu yahay naar bay geli lahaayeen wacalayhi qof isdilay soo wuxuu isku dilay muxuu laguma cadaabo dad marka saasay ahaan lahayeenoo naarta ayada unbaa loo sii biirin lahaa adduunkina way cuntay aakhirana way cuni lahayd macnaha labaadna waxaa weeyaan inay haddii ay idaacadii ay tala saartaan oo idaacadii iyo yeelitaanka warkiisa ay yidhahdaan maadaama warkiisa aan yeelnamana ma gubaysa haddii ay yidhahdaan way ku guban lahaayeen ilaa un qiyaamo laga gaaro nafta muxuu ah laguma soo celiyeen laakiin macno hole ayaa aad u muuqdo weyaan xadiidka laba boqolaad can caaishata radi allahu tacala canha can inabiy nabiga waxay ka warisay sala allahu calayh waalihi wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi maalu alladii maalu ladii qofka tusaalihiisa oo yaqra'u akhriyo alqur'aana qur-aanka akhriya wahuwa isagana xaafi wahuwa wahuwa xaafidun wlxaal huwa xaafidun isagana uu qofka xaafid yahay qur-aanka uu korkahaya lahu qur-aanka wahuwa isagana xaafidun uu xifsan yahy lahu qur-aanka uu xifsan yahay maca asafarati alkiraam ay maca almalaa'ika malaa'igta ayuu muxuu ahay la jirayaa uu ku boos yahay asafarati ee qoraayaasha ahaa qoraalka sameeyaan weeyaan alkiraami ee karaamada badnaa weyaan malaaigta maxay qoraan kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun malaa'igtaas ayuu la daraj yahay wamahalu ladii qofka tusaalahiisa oo yaqra'u akhriya alqur'aana qur-aanka wahuwa walxaal huwa isagana yatacaahaduhu uu la rafaadsan yahay uu la dhibaysan yahay uu la gidgidooma uu la xarbina wahuwa isagana calayhi isaga shadiidun uu aad ugu daran yahay qur-aanka u dhibaa weeyaan falahu wuxuu leeya ajraani laba ajar ayuu leeyahay weyaan xadiidkan wuxuu isbarbardhigaa nabigeen sal allahu aleh ali wasalam qofka qaari qur-aanka oo qur-aanka ilaahay subxana wa tacaala xifdisan kuna camal falaa tabcan qofka xifdisan oon ku camal falayn asaga macno weyn ma lahan laakiin qofka xifdisan oo ku camal falaa booskaasuu joogaa qofka aan xifdisanayn laakiin qur-aanka jecel oo la xarbina oo barashadiisii akhrintiisii ee aad muxua weligiis saas ula socdana nabigan wuxuu ku tilmaam sal allahu alay waslm laba ajar uu leeyahy laba ajar maxay tahay ajru lqira'a oo qiradii wuu helayaa haduu yihado alaamiim soddon baa la siinaya tan labaadna wuxuu helayaa ajru tacaahud tacab dhibkaas uu dhiboonaya ajarkiisana waa loo qoraya ilaahay subxana wa tacaala qofka bini aadamka ah kama dulmiya wuxuu uu shaqaysta weyaan xadiidka laba boqol iyo koobaad can abi mascuudin radi allahu tacala anhu waxaa laga wari qala wuxuu yidhi abu mascuud qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleh alih wasalam man qara'a qofka akhriya bilaayatayni labada aayadood oo min aakhiri suurati baqara suuradda baqara inteeda dambe ah fii leylatin habeen ahriya kafataahu ay ku filantahay wey labada ayadood qofkii habeen ah, habeenkaa ahriyo ah way ku filaanaysaa waxay kaga filaanaysaa sharo ay ka ilaalinaysaa qiyaamuleylkii ay ka ilaalini waxaa weye masaa'ibu ay ka qabani tafaasiir badan baa lagu sheegay adii kafataahoodaas marka caam ka dhigo haddii ad aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun ilaa fansurna can qowmi alkaafiriin labadaas aad muxuu meel saarto ood habeen kasta akhriso kafataah halkaas dhigo weyaan xadiidka laba boqol iyo labaad can caaishata radi allahu tacala canha ana nabiya nabigeena sala allahu aleh waali wasalam kaana wuxuu ahaa idaa aawaa u dunmo ood aado ilaa firaashihi meeshuu saaxanaya firaashkiisa haduu aado kulla leylatin habeen la arkaba jamaca nabigeena wuxuu kulmin jiray kafayhi labadiisa calacalood ayuu nabigeena saa u kulmin jiray sal allahu aleh waali wasalam saasuu labadiisa calacalood u kulmin jiray weyaan uma nafaa kadibna uu ku tufi jiray fiihima iyaga faqara'a kadibna wuxuu akhrin jiray nafdiga waa mxuu ahaay waa dabeesha ay waxyaroo qoyaan uu la socdo weyaan oo afka laga soo bixiyo kadibna faqara nabiga wuxuu aqrin jiray fiihima labadooda qul huwa allahu axadun buu aqrin jiray suurat alkhlaas iyo waqul acuudu birabbi alfalaq suurat alfalaq iyo waqul acuudu birabbi annaas suurat annaas saddexdaas suuradood ayuu nabigan aqrin jiray uma wuuna ku tufi jir ku afuufi jira weyaan uma intaa kadibna yamsaxu wuxuu ku tirjiri jiray ood marin jiray bihimaa labadii calacalood ma stataaca wuxuu awoodo oo min jasadihi jirkiis kami inta jirkiis uu ka gaara ayuu marin jiray yabdau nabigu wuxuu ku bilaabi jiray bihimaa labada calcalood calaa rasii madaxuu saa u marin jiray calayhi salatu salaam iyo wa wejigiisuu ku bilaabi jiray iyo wamaa aqbala wixii soo qaabilo oo dhankan soo ah oo min jasadihi jirkiis ayuu nabigu ku bilaabi jiray ilaa hoos laga gaaro weyaan kadibna qaybaha kale ayaad marka aad ku xijin jiri weyaan yafcalu daalika wuu samayn jiray saas yafcalu wuu samayn jiray daalika arrinka isaga ah iyo sida ayadaa ah alaa maraatin saddex jeer ayuu nabigeena samayn jiray alayh salaatu salaam nabigeena xadigiisu noocaas u ahaa khayr badan wax badan wanaag badan xirsi badan ayaa ku jira weyaan xadiidka laba boqol iyo saddexaad can cabdillahi bni muqafal waxaa laga wariyey qaala wuxuu radi allahu tacala anhu qaala wuxuu yii ra'aytu waxaan arkaa nabiya nabigeena anaka sala allahu aleyh waali wasalam wa huwa nabigeena calaa naaqatihi hashiisa ayuu saarnaa qaswa iyo cadbaa iyo mid ay noqotoba calaa naaqati hashis halihii nabiga ala sala slam uu fuuli jiray fardihiisi dameerihiisi kulli waa la wada yaqaanaa siirada nabiga waa taqaanaan dhammaan magacay wada leeyihin waa la wada yaqaanaa haddii cawl idinku intiaam waxaan filaya jawaais badan baad qaadan lahaydeen wamaa aqbala ay wix muxuu ah cafwan calaa naaqatihi hashiisa aw jamalihi ama ritigiisii wahuwa wahiya iyadana tasiiru ay la socoto bihi isaga ra'aytu nabiya nabigaan arkay sal allahu alayh waalih wasalam wa isagana calaa naaqati heshiisuu saaran yahay aw jamalihi ama ritigiisii wa hiya iyadana tasiiru bihi ay la soconayso wa nabigeenana sal allahu alayh waalih wasalam yaqra'u wuxuu ahrinayaa suurat alfatxi suurat alfatxi ayuu ahrinayaa aw min suurati alfatxi aayada suurat alfatxi ka mid ayuu ahrinayaa inaa fataxnaa laka fatxan mubiina qira'atan akhrin ayuu akhrinayaa layinatan dabacsan dabacsan macnaheeda yacni tartiilsan weeyaan innaa fataxnaa laka fatxan mubiina oo waxaa weeyaan low araada alcaaddu an yacuddahu caddahu tartiib uu akhrinaya weyaan si aad u degan oo qabooban ayuu ahrinaya wa huwa nabiganana yurajicu uu soo celcelinaa marka oo ayadihii u ahrinaya wuu ku soo celcelina weyaan tarjiica marka waa celcelinta iyo maca ishbaaci alxuruufi fii maxali alishbaac xuruufta meelaha u baahan in la ishbaaciyo la dherjiyo dadka muxuu ahaa culuum qur-aanka iyo tajwiidka yaqaano ayaa kolleyba aad u fahmi kara meelaha ishbaaca u baahan nabigan uu dherjin jira calayhi salaatu wasalaam laakiin midaan laxniga laaxinka oho muxuu ahaa taqriiban laxnigan sida muxuu ahaa heestoo kale loo akhrina qur-aanka taas muxaram waa lama ogola calaa ariiqati alhinaa xataa maqaamaadka in lagu akhriyo culamada qaar ayaa wax ka sheegaan alcumuum qur-aanka in siduu nabigeen ahrij ala sla slm loo ahriya ta ayadana waxaa weeyaan waa in qawaacidii tajwiidka ama ha noqoto muxuu ahaa nadari amaba tabiiq ha noqoto in loo barto weyaan saasuu nabigeen ahrij ala sla slm lakiin arrinta ayada laazim ma ahan saacad kasta inuu nabiga saa u ahrija ala sla slm maya ka duwanta nabigana sal alla alay slam hadihi alxaala qur-aan waxaan u sheegnay qur-aanka aqraabta iyo ahdaafta loo ahriya inay kala duwanta waxaa ka mid ah hadaf ama qarad litacliim inaad barato markaadqur-aanka baranaysa habkaad u arini iyo markaad tarawix tujinay habkaad u arini iyo markaad qiyaamulaylka aad karigaad tukanaysa habkaad u arini iyo markaad qur-aan qur-aan saaraysa qof aad istishfaa iyo muxuu caafimaad saad u saaraysa iyo bismillah iyo markaad muxuu xifdinaysa wamaa ilaa dalika marka aqraabta waa kala duwan tahay wayaan marka aqraabta nabiga uu qur-aanku akhrin jiray calayhi salatu salaam arad ka mid ayay ahaytan wayaan laakiin haddii aad weligaa tidhahdo saas umaan ujeedaya sida muxuu ahaa taqriiban adoo kaliga oo kale maya saas maaha wayaan macnaheed laakiin sifadan markuu keligiis nabigaan hashiis u saarnaa ama ritigiis u saarnaa siduu u akhriyey ayuu tilmaamayaa cabdillahi bn muqafal radi allahu tacala anhu arda xadiidka laba boqol iyo afraad can juud bni cabdillaahi radia allahu tacala canhu can inabi nabig wuxuu ka wariy sal allahu alيh wali waslm qaal nabigan wuxuu yidhi iqra'u lqur'aana qur'aanka akhriya ma ilaa ay ku urursan tahay calayhi qur-aanka quluubukum quluubtiin intay ku urursan tahay quluubtiinna ay qur-aanka ay iskuga tagsan tahay akhriya weeyaan faida ikhtalaftum haddii aad isgaftaan oo qalbigiinna aad qur-aanka ku kala tago faqumuu canhu qur-aanka akhrintiis ka istaaga weyaan laba macno ayaad saari kartaa ama laba macno ayaa lagu sheegaa macnaha koobaad qur-aankii qira'aadkii saxaabada nabigan alai slat slam nin walba qiru muxuu ahaa oo ku bartay ah, muxuu ahaa qur-aanka qira'aadkiisana waa taqaana way badan yihiin marka haddii saasay ahayd maaliki ywmi اddiin iyo maliki ywmi اddiin tanaasax iyo tanaasax baabka hadduu yimaado ka istaaga weya muranka isaga waxaa laga yaaba qofka inuu ku murmo ood ilaahay qur-aankiisa inkira kadibna uu ku gaaloobo ka kaca intaad quluubtiinna ay isku waafaqsantao si aad u wada wadaanna iskugu imaado oo saas ah, u ahriyi weyaan saas waa macna macnaha labaad qur-aanka intaad nashaad iyo qalbigaaboo qur-aanka macaanidiisa la socdo intaad muxuu aha ku ahrinaysa ku ahriya haddii laakiin aad daasho oo qalbigaada aad meel kale aado suuqi iyo mxuu hawlihii gurigii iyo baab kale aad aado ood marba safra aad qalbigaaga safra qur-aanka joojiye weyaan qur-aanka waxaa loo soo dejiyey in lagu tadaburo labada macani waa la saari karaa waa la saari karaa weyaan <clears throat> xadiidka laba boqol iyo shanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qultu waxaana ya rasuul allahyow inii aniga rajulun baana shaabun rajulun nin baan ahay shaabun dhallinyaro ah wa akhaafu waan ka baqayaa calaa nafsii naftayda alcanata zinaan ugu baqayaa walaa ajidu ma helaayo maa atazawaju bihi nisaa naaga waxa ku guursadana ma heli karo ee maxaan sameeyaa macnaheed fasakata canii wuu iga aamusay uma qultu waan ihi abu hurayra dhihi mila daalika sidii oo kale ayaa nabiga kudhac alai slat slam qofka markuu dayar yahay oo tabargalhoraadka yahay ama aad muxuu ahaa doobka yahay xaaladiis waa culusta weyaan uma qultu waxaan ihi mila dalik saasoo kale fasakata nabigu iska aamus canii wuu iga aamusay weyaan uma qultu waxaan ihi mila dalik sidii oo kale ayaan dhahay weyaan faqaala nabiy nabig wuxu yih sal sl ya aba hurayra waa canantay marka waa la canantay abu hurayra jafa alqalamu qalinkii wuu angegay bimaa anta laaqin adig wax alla wax hadla kulmi doonto adduuniya aakhra wax alla wax hadla kulmi doonto ama guur ha noqdo ama guurla-aan ha noqoto ama janno ha noqoto ama naar ha noqoto ama maraaxil aad marays ha noqoto wax alla wax hadla kulmi doonto dhan qalinka waa lagu qoray nacam qalinka wix la qoran waa angegeen weyaan lagu qoray waa angegeen weyaan ee fakhtasi isdhufaan calaa dalika arinta ayadoo ah cilmiga asaga ah adagoo ogsoon in wix ayagaa la qoray haddaad isdhufaan marka adig oo waxaw iska bixi qoraha ama raayaha iska bixi weyaan waa canaan aw dar ama iska dhaf faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur oo kale weyaan ee iska bixi bahasha ma aha iska tuur macnaheeda ma aha weyaan abu hurera waad garanaysaa marka dambe dayna wuxuu noqdo oday ah oo ree abuureer aho muxuu ah baabkiisa ilahi isku dara subxana watacaala laba boqol iyo nin aad faqiir u ahoo aad u tabar daran dhaqaale haysanin oo mararka qaar suuxa ayuu ahay radia allahu tacala anhu arda qolyaha isagoo suuxsan oo gaajo darteed u suuxsan ayaa waxay u imaan jireen qolyaha reer baadiyaha ah. markaasay qoorta ugu istaagi jireen isna halkaas ku suuxsan yi ahaa si un mucayan ama lagu caawiya amaba uus tabar la-aan ay ku dhacday ayagana caqiide waxay qabeen qofka mxu jinka waxyaabaa qabaatay qoorta looga istaaga inuu kici abuurera ka sheekayna radi allahu tacala anhu arda eh, waad garanaysaan isagoo noocaas ayuu axaadiista nabigeena sal alla alay ali slm ummadda u xambaaray nabigeena weligiis ma faaruqin oo nabiga u ducay alayh salat slaam marka cilmigan marka cilmulxadiidka ah iyo cilmiga shareecada guud ahaanba shareicada guud ahaanba laguma qaato muxuu ahaa dheel iyo ciyaar iyo waxaa weyaan iska muxuu ahaa abadan lagama yaab lagama yaab lidalika culimadu waxay dhihi jireen man alaba alxadiia aflas qofkii xadiid dalba oo cilmi xadii inuu barta baabkaas galo inuu mxuu ahaa aad noqdo faqiir miskiin ah oon gacmaha waxba ku haysan raggii aad taqaananas muxuu ahaa cilmigan soo naqliyey inta dhaqaala haysatay alculamaau atujaar waa dad kooban oo laga yaaba intanana inay ka badanin calaa cabri taariikh inta kale uun masaakiin uun agoon iyo hooyo kuwa ay daba socoto iyo kuwa rafaadsan iyo kuwa khubsi qalalan mxu biyo ku qoysta iyo wahaakada kuwa aan dharka aan gadan karin iyo saasay muxuu ahaan jireen sida dhabta noocaas weyaan marka baabka isaga waa baab aad u culus abu hurayre ka hore nabi maxamed alayh slat slaam raggii salafka ahaa raggii tujaarta dhaqaalahaysa waxaa ka ahaa alxaafid ibn xajar ayaa ka ahaa waxaa ka ahaa alcizi ibn cabdisalaam waxaa ka ahaa ninka la yidhaahdo cabdullahi ibn mubaarak rag noocaas oo dhaqaalo lahaa waa jireen lakiin waa dad kooban marka loo fiiriyo dadkii aan dhaqaalaha lahayn alama alarbaca alimaam shaafici mucaysan jiri alimaam maalik dad raggaa fiiri rag masaakiin waxba aan haynin oo iska rafaadsan ay ahaayeen raximahum allah raxmatan waasica nacam xadiidka laba boqol iyo lixaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri caaisha dakhala rasuula rasulka alla soo galay sal allahu aleh waali wasalam calaa dubaaba binti zubayr gabadhaas u soo galay gabadhaa riwaayaat waxaa weeyaan waxaa la leeyahay maxram buu ahaa amaba nabiga sal allahu aleh waali wasalam maadaama ummahaadka ummahaadka iyo mxuu ahaa awja cafwan zawjaadka nabigeena sal allahu alay ali slm xaasaskiisa ay hooyanoo yihiin wa aswaaju ummahaatuhum riwaaya waxaa jirta qira'a wa huwa abun lahum inuu marka aabbo u wada yahay oo dhammaantood muxuu ahaay uu asaga khaasiye u lahaana waa la sheega weyaan qaala wuxuu ah, duwaaca binti zubayr maxaa yeeley nabigeena sal alla alay slam gabar gurigeeda uu ku qayluulsaday nabigu intuu hurdaayay ay dhididkiisii ay muxuu ahay ay intay qararudii usoo qaadatay ay saas ugu aruurinaysay ay saas ay ku aruurisay kadibna ay cadar iyo miski intay ku dartay ay waxaa weyaan miskii uu ahaan jiray marka hawsha ayada marka laga hadlaayay koley baab dheer weeyaane waxyaabaha marka tacliilka lagu tacliilay waxaa ka ah inay maxram ahayd ama ridaaca amaba maa ilaa dalik amaba nabigeena khusuusiye u ahaa calayh salat salaam nacam gabadhaas dubaaca bint zubayr ayaa nabigan u galay sal allahu alيh ali waslm xadiidkan caaisha waranaysa faqaala laha wuxuu yidhi lacallaki waxaa laga yaabaa aradti inaad doonta oo doonaysid alxaja xaj inaad doonaysid ayaa laga yaabaa inuu nabiga ka war helay ama loo waxyooday labadaba suuragal weyaan ama uu ka warqabay ama hadalladeed uu ka yar maqlay faqaalat waxay tihi waqad maxaa idiin qoran nacam waqad wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa ajidunii isma dareemaayo ilaa wajicatan mid xanuunsanaysa inaan ahay xanuunsan doonta inaan ahay mooyane dareen kale iguma jiro weyaan waxaan aad igu muuqdo waqad wallaahi baan ku dhaartay laa ajidunii isma dareemaayo ilaa wajicatan mid xanuunsan inaan ahay mooyna si kale iskuma dareemaayo yacni waxaan dareensanahay haddii xajka aan aada allah ka dhige inaan xanuunsan doonana baqaya waxaa laga yaabaa inay xanuun wakhti ku qaban jiri ama xilli ku qaban jiri inay leedahay ama ay calaamaadkii markay qandhada kusoo haysa iyo sidii lagu qaban jiray waad garanaysaa wamaa ilaa dalik inay saas ahaydna waa laga yaabaa iyada de cilmi qeybka qof ogsoon ma ahan haddii aad maanta dadka qaar hadda xaydka kale xaydka xilliyu yimaadaan dadka xanuunada qalaalki wax lamid ka qaba xilligii u yimaadaan ah, dadka qaar xanuunada markay soo hayaan calaamooyin ay sukarta ay leeyihiin oo dadka qaar markay xanuun kusoo dhow yahay waxa laga yaaba inuu muxuu ahaa obatayt aad ugu furmo ay cunno walba dejiyaan laga yaaba wamaa ilaa dalika marka hawlo badan oo lagu garan karo ayaa jira oo qofka caadadiisa ku garan karo marka xanuunkaas inaad iqaban doonana waan dareensanahay leedahay radia allahu tacala canha warda fa laha nabigeen wuxuu yidhi xujii xaj ajka xiro washtarikii shardi xiro xajka xaj laakiin shardi xira waquulii waxaad tidhahdaa quulii baa idin qor wow ku dara waquulii waxaad tidhahdaa allaahuma allahayow maxillii booska aan ku xalaaloobaa xayu xabastanii meel alle meesha aad igu xabisto ood xanuun igu keento ayaan ku xalaaloobaa wayaan alishtiraa fi lxaji ayaa la yidhaha masalada waa masale fiqi ah oo qofka muxuu ahaa haduu baqaa in jidkii xisaar lagu sameeya oo la xiro oo loo diiday inuu muxuu aha xajka aado oo cadow iyo mxuu ahaa wamaa ilaa daalika jidkii ay ku xiraan amaba xanuun inuu mxuuha qabto ood xajin waayo u ka baqa inuu ishtiraad sameeyo ood waxaa weeyaan siduu nabigeen u amray calayhi salaat salaam alla u sameeya in la ogol yahay ayaa xadiidkaa laga qaatay fuqahada ku dhiseen xukunkaas weyaan washtaridi shardisa waqulii waxaad tidhahdaa allahuma alla maxillii makaana alaalowdkayga alaalowdkayga xalaalowgayga cafwan xayu xabastanii meesha adigu xabistay ood xanuunka igu yimaadon ku dhaqaaqi waaya ayaan ku xalaaloobaa weyaan qofka isaga marka oo mutaxalilka oo shardigaas la imaaday lagama rabaayo hadyi iyo waxba lagama rabaayo markaas weyaan qof qof ma noqonayo xajkii waatimu alxaj walcumrata lilaahi laga rabay inaad taam yeele laga rabay waa ka go-a weyaan wa kaanat waxay ahayd gabadha ayada ah taxta almiqdaad ibn aswad saxaabigaas ayaa qabay weyaan xadiidka laba boqol iyo toddobaad can jaabir bni cabdillahi radi allahu tacala canhuma jaabir waad ujeedaan ikhwaani raggaas runtii nicmaha iyagana haystaan oo radia allahu tacala canhu meel walbaasaa laga dhihi meel walbaasaa laga dhihi ilaa qiyaami saacna saana loo wadi marka waxaa laisku cilmiga la barto oo la xambara kadibna cilmiga asaga la gudbiye oo weliba taaliifka iyo qoraalka lagu gudbiye arrintaa idiniyadaha lagu qabta nin walba meesha muxua toogta ood qalbigiis ku qabta ilah ugaarsiina subxana watacala lakiin haddii cilmigeen un riyaadka iyo buluuqa uun meelaha ku wareegto iyo masaaishan kooban un ku wareegto oo kadibna aadun muxua saas un lagu gaboobo imtixaan weyaan xaqiiqatan iyo mushkilad waan kaa soconayn marka bal taaliifka loo gudbi ummadda somalia xataa taarikhdeena ma qorna taarikhta ummadeenni dadkeenni hadda azaylaci ninka la yihahdo oo kitaaba nasb raaya iska iyo kutub badan nisbata ilaa zaylaca inuu soomaali laga yaaba ama un soomaalida kaaga dhawaa zaylacidaas oo taqaanaan oo ragga muxadiiinta weliba ragga naaqidiinta muxaqiqiinta ah alxaafid xajar iyo isaga iyo raggaas waa ragga la yaqaano oo waxaa weya axaadiista nabigeena sal alla alay waslam turxaan bixiyey oo kala saaray ayuu ka mid yahay maca daalika halkaasu ka yimid cid taqaana maantana ma jirta marka waxaan kala jeedaa marka qoraalkaa nugu liidan si ahaanba maadaama nugu liidan yahay in waxaa weeyaan bal aan dadaalno waa wax loo baahan yahy tan kale beryahan waxaa aad loo bumbuuniyaa oo runtii u baahan in aad in qoraalka af soomaaliga wax lagu qoro arrin fiican wa dhaqanka iyo afka soomaaliga wax lagu qoro waa arrin wanaag badan oo loo baahan yahay laakiin waxaa loo baahan yahay an laa yakuuna calaa xisaabi luqati alqur'an wa luqat alislaam wa luqat alcilm luqadda qur-aanka ilahi subxana wa tacaala iyo luqadda sunada nabigana sal lay slm carabiga qof aan carabi aqoon diintaha inuu muxuu ahay ka dhergo lagama yaabo haddii hadda xagka lagu joojiyo ceelkii iyo webigii iyo waxaa weeyaan balliga amaba muxuu ahaa warti iyo ay halkan ku yeelaan kadibna lagu yidhi adig koob baa lagugu soo dira halkaasa joogaysaa koob baa ku deeqi qofka aan af carabi aqoonin waa noocaas xaqiiqatan sida dhabta ama soomaaliya wax ku barta keligiis amaba ingiliishka dadkan hadda ingiriishka wax ku fasiriy waxyaabahaas runtii wax badan bay hayaan laakiin qofka iyagoon af carabiga aqoonin wax badan buu hadlayaa maxaad ku qabaysana ma koobkaasa qabays ku deeqi koobkaas dhar ku dhaqanaysaa masaad ku noolaan kartaa suuragal maaha marka in arrinta iyada xoogga la saaro oo waxaa weeyaan af carabiga asaaska ummaddan xitaa af soomali intaan la qoran ka hor wax lagu qoran jiray waxay ahayd af carabiga soomaalida ay wax ku qoran jireen arrinta iyada waxaa runtii ku guulaystay walaalaheen afghanistan iyo nimankan iiraanta iyo rag badan iyo bakistaanta iyo hindida iyo qayb ka mid iyo urduga urduga xuruuftiisa kuli carabi wa waraaqihii hore haddi aad makhtuudaadka fiirisaan soomaalida intaanan hadda aan toddobaati dhowrkii aan la bedelin mise lixdan dhowrkii ahayd toddobaati dhowrkii ahayd toddobaati labadii ilaa afartii halkaas ahayd intaan la bedelin ka hor waraaqihii iyo makhtuudaadka qornaa kulli waxay ku qornaan jireen assalaamu calaykum sow nabad ma ahan bilua alcarabiya say ku qornaan jireen oo muxua xuruuftii carabita xitaa waa tii kamben loo galay oo mxuu ahaa ragga taarikh way yaqaanaane in af carabi lagu qoro af soomaaliga iyo in lagu qoro mxu af laatinkan lagu qoro kamben laba muxuu ahaa gruub loo kala baxay laakiin gruubkan waxaa u helina mogta isticmaalkii iyo waxyaaba badan iyo jawaanib badan baa u hiliyey adiga dhankaana baashu ay u dhacday oo kafadda dhankaasaa loo riday laakiin runtii gruub aad u culus ayaa dhankaan u taagna carabi in lagu qoro marka arrinta ayada koleyba in la soo celiyo oo af soomaaliga wax lagu qoro ishkaal ma lahan ummadda inta ka faidaysan karta inkastoo hadda laga sii taga asaga laftarkiisa isagayaaba hadda macalla runtii isagii ayaaba hadda muxuu ahaa ilmaha soomaali ah oo aabbahood iyo hooyadood ay soomaali tahay ayaa maanta laga yaabaa inay muxuu aha assalaamu calaykum soo nabad maahan masuuri un ay jawaabta noqoto marka baabka isaga waa baab runti loo baahan yahay aad in bal loo fiiriy eh, xadiidka naam laba boqol iyo todoba can jaabir bin cbdillah radi allahu tacala canhu qala wuxu yhi jaabir kaana nabi nabigu wuxu ahy sal allahu alيh ali wasalam nabigeenna yakrahu midnaca an yatii inuu taga arajulu ninka inuu u tago ahlahu reerkiisa inuu u taga ood ku hoyda uruqan isagoo habeenguur ku imaada inaad habeenguuritaan intaad ku imaado reerka aad ku hoyata nabigan wuu didi jiray alai slat slam habeenguurkaas la diida marka waxaa wey haddii telefoon uusan jirin oon lagaa warqabin haaliban macquululmacnaa ma tahay arrintan nahyigan oon loo diiday iyo waa tahay baabkaas waa baab furmi kara laakiin koleyba sida hadda muuqata waxaa weeyaan qofka hadduu safar dheer ku maqnaa muddo dheer lix bilood shan bilood saddex bilood iska maqnaa marka dibna albaabkuma soo garaaca dhadhadhaligawaake waa odayga cidda lahaa taasaa la diida marka taas ishkaalka la diidata weyaan islaantii waxaa laga yaabaa inay ilma muxuu ahaay dad ay walaalo yihiin walaalkeeda o kale sariirtaadaba ku jifa suuragal adigana aad raalli ka tahay dhib lahayn oo garuun intaad la baxda kadibna madax ka jebisa dhibaato keensata soo khatar maaha nin un mxuu ahaa habeen joogo oo mxuaha sariirtaada ku jebso mushkilad maaha waa suuragal islaantii xumaan ma qabtay waxaaba waa qof maxramkeedii ah ishkaal ma laha waxaa dhici karta islaantii inay diyaar ahayn oo isku yara toosneen kadibna reerkaagii wax aadan jecleen aad ku aragto oy sabab u noqoto inaad isnacdaan ama aad kala guurtaan marka sidaa waxyaabahaas awgeed nabigeena sal allahu aleh ali w arrintaas ayuu diiday xadiidka laba boqol iyo sideedaad عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن زوج النبي أن عفوا أن زوج أن زوج بريرة gabadha bariir la yaada ninkeeda kaana wuxuu ahaa cabdan adoon ayuu ahaa yuqaalu lahu waxaa loo yihahda mugiiun magacaasuu lahaa ninkaas kaanii waaba anoo anduru fiirna ilayhi isaga yatuufu isagoo daba wareega khalfahaa iyada myatuufu daba ordi khalfahaa iyada muxuu ah gadaasheeda yabkii weliba oyna bariiroy walaalay saasla daba socdo wadumuucuhu ilintiisana tasiiru ay ka socota calaa licatii garkiisa saas ugu daysa waa jacayl inuu dilay kalley baabka isaga waxaan u malaynaa wax cusub maahan wax cusub maahan sida dhabta ah yani qofka inuu wax jeclaaday baabkaas waa fira jibille cafwan waa wax jibille qofka waxaa weeyaan aad iyo aad u cajaaib badan faqaal nabi wuxuu yihi sal allahu alay ali waslm cabaas cabaas wuxuu yidhi yaa cabaasu war cabaasow waa adeerkiis alaa tacjabu soo lama yaabaysid min xubi muiiin muii jacaylkiisa bariirata bariira uu jecel yahay soo lama yaabaysid wax lala yaaba soo maaha wa min budi bariirata mxuu ahay bariira nacaybka ay u qabta muiian ninka muqtil ay u qabta soo wax lala yaaba maaha yaab nabigan wuxuu yidhi bal fiiriya siduu muqiitin u daboorda mxuu aha bariira oy u nacabta iyo mxuu ahaa jacaylka asaga aad u qabo oo waxaa weeyaan ayadna ay mxu ay rabeen weyaan cagsiga say isu yihiin bal soo wax lala yaaba maaha faqaala nabi nabi wuxuu yidhi sal allahu aleh waali wasalam oo bariiru ku dhahayaa low raajactiihi bariiro haddii a iskaga laaban lahayd ninkan ya muqiid say ahaan lahayd sooma yaro fiicnaateen hadda iskaga noqon lahayd ninkan kugu dabadaalay oo meelaad martaba ku daba socdo ku tuuga oo gari jilibku haysan saxa tacbiir ninkan muxuu ahaa ka warran qaalat waxay tihi ya rasuul allahyow ta'murunii miyaad ifaraysaa oo waxaad leedahay bariiroy ku laaba muqiid miyaad ileed qaala nabigan wuxuu yidhi inamaa ana ashfac aniga waan shafeecayaa erge umbaan nahay waxaan ku leeyahay maad ku noqotid oo erga iga tahay laakiin amar ma jiro ilan haddii liis amro oo marba amar u yimaado waa in la aeeco wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim baabkaas waa baab ka dhaadhacsanoo ayaga aan lama taabtaan waa nabi allow marka may amraysaa mise waxaa weyaan waa sidee xaalad may wuxuu yidhi aniga erge umbaan nahay waan kaaga ergeynaya qaalat waxay tii laa xaajata lii fiihi danka ma lihi ninkaas xaggiisa uma socday ku tiri weyaan baabkaas sooma badna rag badanoo muxuu ahaa eh, dumar daba socda oo dankaa malihi ay leeyihin soo jiraan cagsina waa dhici kartaa iyadna laakiin aad uma badno dumarka waa xishoodaan oo inay nin daba ordaan ma badno xadiidka laba boqol iyo sagaalaad can cumara ibn khaaab radi allahu tacala canhum ana nabiya nabigeena sal allahu aleyh ali wasalam kaana wuxuu aha yabiicu mid gada nahla bani nadiir ay tamra nakhl bani nadiir timirta geed timireedka niminka la yihah bani nadiir ayuu nabigeena gadi jiray timirta laga soo gooyey naligaas tamar ujeeda wuxuu ujeeday timirta wuxuu ka cabiray marka geedkii waxaa weyaan min tacbiir alkul wa iraadat aljuz wuxuu cabiray nabigeena kulli oo mxuu aha geedkii iyo timirtii isku wada taalayuu cabiray oo geedtimireedku cabiray wuxuuna u dan leeyahay timirta kaligeed ulidan weyan horaan waxaan u sheegnay in timirta iyo geedtimireedka ay laba magac kale leeyihiin midna nakhli la yidhaahdo midna la yidhahdo tamar oo isku shuqul ahayn oo isku mxuu aha isku shay ahayn geedtimireedka iyo timir ay kale yihiin nabiga wuxuu gadi jiray yabiicu mid gada nahla bani nadiir ay tamra nahla bani nadiir reer bani nadiir geedtimiroodkoodii timirta ku taallay ayuu nabig gadi jiray alayh salat slaam wayaxbisu wuxuuna dhigi jiray liahlihi ahlkiis wuxuu u dhigi jiray quuta sanatihim sanadkooda quudkaay cun lahayna meel buu nabiga dhigi jiray alayh salatu salaam reer bani nadiir waa taqaan wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaabin walaakina allaha yusalitu rasulahu calaa man yashaa marka nimankaas ilaahay subxaana watacaala ayaa curucbay iyo argagax ku riday kadibna waxaa weye yukhribuuna buyuutahum biaydihim waaydi lmuminiin timirta ayad ahayd marka dambena khaybar ay u guureen waa nimanka khaybar degay marka timirta ayad ahayd nabigeena sal allahu alay ali wasalam isagoonan dagaal waxba gelin ayaad ilaahay subxana watacala gacantiis soo geliyey alayhi waxaa weyaan khaalis bay nabigeena had alai slat slam wuxuu samayn jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam timirta ayada ayuu gadi jiray oo muslimiinta wax ka siin jiray isagana wuxuu meel udhigi jiray wuxuu meel dhigi jiray ahalkiisa wuxuu meel udhigi jiray sanad waxay ku noolaadaan xadiidkan waxay isila taabanayaan xadiid sheekh ilalbani caleyhi raxmat ullahi uu muxuu ahay fii saxiix aljaamic sahiir uu ku fii saxiix sunan tirmidi cafwan uu ku saxiix yeelay oo ah kaana laa yadakhiru shayan lighadin nabigeena berri waxba ma kaydsan jirin iyo xadiidkan oo sanad kaamil aad reerka udhigi jiray timirtaas agee msyarataabteen soma koronta istaabanaysaa sidee lagu m kala biin waxaa lagu kala bixinayaa kaana yadakhilu liahlihi wawlaadihi ehelkiisi awlaaddiisa uu dhigi jiray laakin maa kaana yudakhilu linafsihi abadan liadin berri nabigeena kama fikri jirin asaga wuxun lahaa laakiin reerkiisi iyo mxuu ahaa ilmihiisi markii uu reer bani xoolahaas ay soo galeen iyo timata ay timid wixii ka dambeeyey wuu u dhigi jiray nabig alayh salat slaam xadiidka laba boqol iyo tobanaad can aswad bn yaziidin qaala wuxuu yidhi aswad bn yaziid sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radia allahu tacala canha um lmuminiin ayaan weydiiyey maa kaana nabiyu nabigu wuxuu ahay sala allahu aleyh waali wasalam yafcalu mid suubiya oo sameeyo fi lbeyti gurigi markuu jooga muxuu samayn jiray faqaalat waxay tidhi caaisha kaana wuxuu ahay nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam fii mihnati ahlihi ay fii khidmati ahlihi ahalkiisa inuu u khidmeeya ayuu nabigeena ku sugnahay sala allahu calayh waaalih faida samica aladaana aadaanka markuu maqlana kharaja wuu bixi jiray nabigeena sal allahu aleh ali waslm xusnu khuluqiisa iyo wanaagiisa iyo tawaaduciisa ayay arrintan aad u cadaynaysaa weyaan nabigeena sal allahu aleh waslm waxyaabaad qaban jira waxaa ka mid ah neefka ariga usoo lisi jiray ama usoo maali jiray kadalika waxaa weeyaan wuxuu samayn jiray kabahuu talan jiray nabigeena sal la alay slm waxyaabaha badan oo qaban jira waxaa ka mid inuu wax talma uu ku mashquulsanaan jiray marka intaas waxay tusinaysaa ummadiisa ku tarbiyay nabig alai sla slam tarbiya liummatihi uu ku tarbiyaynaa in xaaska iyo reerka lagu dhaqmo in aan liswaalin oon mxaa waxaa liswareerinin oo qofka usan madax kor u taagin oo reerkiisa muxuu ahay uu ka noqdo oo qof nabi maxamed alai slam qof ka fadli badan lagama yaabo adduunka in lagu arko walaa aakhira in lagu arkan lagama yaabo bini aadam ka fadli badan in lagu arko lagama yaabo weyaan insun walaa jinnun marka maca daalika ayadoo sida ay tahay haddana hawlahaasu qaban jiray laakiin bal fiiriya marka faidaa samica aladaan kharaj riwaayaad qaar waxay leeyihiin sidii isagoona na aqoonin ayuu nabiga u bixi jira alai sla wax kastuu hay intuu saa udhiga ayuu dhaqaaqi jira nabigan ala slat slam ahmiyadda salaada ay leedahay ay taana laga qaadana weyaan xadiidka laba boqol tobani koobaad can anasin waxaa laga wari maalika radi allahu taala anhu qala wuxuu yidhi anas qaala nabiy nabig wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam udkuruu xusa isma allaahi magaca la xusa walyakul ha cuna kullu rajulin qof la arkaba mima yaliihi wixii asaga soo xiga ha cuno weyaan cunno haddii meeshaan la keeno oo saxan lasoo dhiga ama waan lasoo dhiga qofka horta bismilah ha yihahdo oo ilahay xus subxaana wa tacaala tan labaadna qof walba dhanka asaga xaggiis soo xigo ha ka cuna haye haddii meeshii ay bariis iyo baasta iyo digaag iyo hilib iyo waxaa khudaar iyo wax walba ay saaran yihiin qaybna agga saaranta qayb agga saaranta qayb adiga marka waa kugu saaday baastada qalalayd xitaa maraqa aggu kaa saaray maxaad samaynaysaa maxaa la samayn agga mau boodaysaa kulmaa yelihi xadii ku dheg waa markaan kudhima marka ma baasha lihi jiray yaabiska sooma baabka isaga ma jira marka baabka isaga culamada waxay leeyihiin ishkaal ma jira qofka haddii cunada ay kala nooc duwan tahay qofka wuu tallaabsan karaa oo muxuu odhan karaa laakiin haddii ay bahash isku noocto bariisun wada suugaysan amaba wax la mid ah, ama hilib isku nooca ah, inaad dhan kale usii wareeg taasaa la diidaya lakin haddii ay kala duwan yihiin oo anwaac kala duwan tahay dee xaqaadiya dayacma mesh dulmiga kugu dhici sooma inaad ku dhimaad kaliga muxuu yaabis imtixaan weeyaan marka in la aadi kara culamada sheegayaan weyaan dhanka kale xadiidka waxaa weyaan laba boqol toban iyo labaad can caamir ibni sacdin can abiihi qaala wuxuu yidhi camir ibni sacd qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal allahu alيh wali wasalam man tasabaxa qofkii ku quracda oo ku waabariista kula yowmin maalin la arka sabca tamaraatin bisabci ma idin qornay sabc ba ayn kugu jirto ma bisabci tamaraatin toddoba timir cajwatan ee cajwa ah lam yadurahu ma dhiba fii dalika alywm maalinta ayada ah sumun sun ma dhibto walaa sixrun sixirna ma dhibo weyaan nabigana saasuu le alayh salaatu salaam marka meeshaan waxaa ku jira in qofka uu horta afka tan u horaysa ood wax ku bilaaba ay noqoto cala ariiq shayga u horraysa ood wax afka saaraysa in muuqdo inay timir noqoto timirtana ay noqoto toddoba waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa in timirta ay nooceeda noqoto cajwa cajwada waa timir yaryar ama waweyn oo aad u madow oo ka foolxun timirta kaloo taqaanaan meel haddii ay tala kama qaadanaysa waxaad leetahan maxay ahayd laakiin nabigeena sal allahu alay ali wasalam fadligaasu ku sheegay ila alaana madiine iyo markaa tagta hataa inta way taallaa waa muxuu ahaa in lagu iibiyo waa dhici kartaa qolyaha timirta waxyaabaadkada waa suuragal in la keeno mar xataa waa inaan kufila suuqyadan dhexdeeda aan ku arkay waan filaya marka noocaas timirta oo cajwada ah inuu qofka ku waabariisto ood ayada muxuu aha ku af bilaabo kadibna todoba uu ka cuna labadaa faa'iida ayuu helaya sun oo nooc kastaba hata ama mid lacaba ha noqoto ama mid muxuu ahaa bahal kugu dhufto amaba ha noqdo oo muxuuaha qaniino iyo sixir labadaba kuma taabanayaan culimmada marka waxay leeyihiin qayb ka mid ah timirta madiino dhan ayaa noocaas oo cajuuda la mida ah. timirta madiino dhanna noocaas nooc kastaba hata culamada qaar way sii talax waxay leeyihiin jinsu tamar timir oo dhan ayaa toddoba haddii aad subaxda kaga quracatood wax kale ka hormarinin oodna mxuu ahaa bihadi niya ku isticmaasha ayadna sun is kuma taabanay marka tamooyin qabsada ugu sarraysa annaga hadda cajo tabarba mahayna mar aragnabe timirta iska cuna waxaa weeyaan oog xoogna waa laga helaa iyo mxua daaqa badan waa laga helaa laakiin qofka inuu sokor qabina laazim hadduu sokor qaba daabkeeda ha iska ilaaliyo amaba ha yaraysto iyo ma ilaalin lakin ha yaraysto weyaan xadiidka laba boqol toban iyo saddexaad n cabaasi radi alahu tacala canhu ibn cabaas waxaa laga wariyay ana nabiya nabigeena sal allahu alيh ali waslm qaala wuxuu yidhi ida akala axadukum midkiin hadduu cuno acaaman cunna falaa yamsax yuusan ka tirin yadahu gacantiisa yuusan tirin oo mxuu ahaa istiraashadii iyo waxaa weyaan tiishkii ama mindiilkii iyo marin yadahu gacantiisa xataa yalcaqaha ilaa uu asaga ka leefo gacanta ilaa uu ka leefo yuusan mxuu aha ka tirtirin weyaan aw yulciqahaa ama uu qof leefsiiyo baasha mxuu ahaa gacantiiyo bariiskii iyo cunadii wixii saaran inaad mxu biya horay aad ka maraysa ama aad mindiilka horay ka maraysa ayuu nabigan diida calayh salat slam maxaa yeelay ma ogsoon meesha barakada ay ku jirta ama adiga dhuuq oo farta mxuu ahaa iyo gacantii adiga dhuuq waa sunno ah eh. weliba kibir la-aan iyo waxay tusinaysaa qofka inuu ilaahay ku xamdina subxana wa tacala oo kibir uusan ku jirin xitaa cunada haddii saxankiiyo buux aad ka baxdo inaad dhuuqdo ood mxu gacantii leefto waa sunnada nabigan calaih salat slam amaba adi leef ama qof leefsiiy yaad leefsiinaysaa marka xaaskaagioo kaleba dabcan laakiin qof meelaas kusaad ii leeb qofkaas baab adag weyaan waan filaya marka xaaskaaga iyo ilmahaaga iyo eh, maxaa weeyaan wadaadada dee muxuu ahaay la barakaysan jira laftirkooda haddii ay xerta iyo wax leebsiiyaan bal ka warraba saasay hoos aad ishaaraya wadaadka caleyh raxmatullah lakiin arrinta iyada waa arrin hadyiga nabiga khilafsa alai slat slam wax la barakaysan kara daatadiisa iyo jismigiisa iyo waxaa la midka ah nabigana baa ka jira alai slat slam nacam xadiidka aad can abi aclabat اlkhashani qaal wuxuu yidhi qultu waxaana ya rasuul lahyow ina anaga biardi qowmin qola aradeed ayaan ku sugna ahla kitaabin ahli kitaabin ahla kitaab oo yuhuud iyo nasaara ka mid ah weeyaan ee afana'kulu ma cunaa fii aaniyatihim weelashooda wax ma ku cunaa waa qodob su-aasha koobaad wa biardi saydin arla ugaar wadan laga ugaarsada oo ugaarta aad ay ugu badan tahay ayaan joognaa asiidu waxaan ku ugaarsadaa biqawsii qaansadayda iyo leebkayga <clears throat> leebkayga ayaa mxuuaha ku ugaarsadaa iyo bikalbi eygaygana waan ku ugaarsadaa waan soo marnay alkalb almucallam kalbi hayr almucallam wabikalbi eygayga ayaan ku ugaarsadaa alladii kaasoo laysa aanan ahayn bimucallamin mid la carbiyey ama mid la tababaray aanan ahayn ayaan ku ugaarsadaa iyo bikalbi eygayga almucallam ee la tababarayna waan ku ugaarsadaa famaa yasluxu lii maxaa ii suu bada marka sid dhowrkaas shay oo qodobka koobaad oo ah muxuu ahaa dadkaas ahlu kitaabka waalashooda in wax lagu cuno iyo qodobka labaad oo dhowr su-aalood iyadna xambaarsan oo eyga mucallamka ahaa oo wax la baray oo tababarnaa iyo eyga aanan tababarnayn iyo muxuu leebkii oo wax lagu ugaarsada bal arrinta idnaba loo iiga jawaab saasuu weydiiyey famaa yasluxu lii maxaa ii suubada oo lii ogolyahay weyaan maxaan lee ogolay dabaan qaala wuxuu yidhi amaa maa dakarta wix aad sheegtay oo min aniyat ahlkitaabi ahlkitaabka waalashooda fa in wajadtum haddaad heshaan ayraha iyada waxaanan ahayn falaa takulu fiiha ku cunina waxaa laga yaabaa inay doofaar iyo waxyaaba noocaas iyo xaaraan ay ku cunaan ama khamri iyo wax la mid cinda man yaquulu binajaasatihi binajaasati alkhamri abcan fain wajadtum haddii aad heshaan hayraha iyada waxaanan ahayn falaa takuluu fiiha ku cunina wain lam tajiduu haddaadan helin faqsiluuha iska dhaqa wakuluu fiiha ku cuna weeyaan ila xaraj diintan ma ahan yasiruu walaa tucasiruu wamaa sidta wixii aad ku ugaarata biqawsika qaansadaada ama leebkaada aad ku ugaarta ku ugaarato oo fadakarta aad xustaa isma allaahi alla magaciis fakul cun weyaan haddii aad leebka ku dhufata ood bismillahi tirada sidii u ku dhinta aadan gaarin aadan gowracin cun weyaan waa wax bannaan oo xalaal ah nacam wamaa sita waxaad ku ugaaratay bikalbika eygaad almucallam ee la tababaray oo fadakarta aad xustay isma allahi alla magaciisa fakul cun isna saasoo kale eygi waa tababaran yahay waxyaabaha laga fiiriyo waxaa ka mid ah idaa ursila yanrasil waidaa uqifa yatawaqaf waidaa amsaka laa yakul eyga marka la diro wuu dirmaya soco markaa tira waa soconaya ka istaag markaa waa ka istaagaya hadduu qabtana afka ma saaraya abadan wuu qabanaya bas laakiin inuu cuna suuragal maaha hadduu wax ka cuno amsakahu linafsi laysa lak ma banaana marka shuruudda loo xiro ay ka mid tahay weyaan marka wamaa sita waxaad ku ogaaratay bikalbiga eygaada hayr almucallam aanan la tababarin oo fa adragta aad haleesha dakaatahu gawraciisa aad haleesha oo asagoo nafta ka bixin aad haleesho ood gowracda weeyaane fakul isna cun meesha maxaa marka laga qaadanaya wamaa sidta bikalbika hayra almucallam falam tudrik dakaatahu falaa takul haddii aadan haleelin marka eygii aan tababarnayn oo isaga qabto oo isagoo meyda bakti aad u tagto ma cunaysid weyaan xadiidkan wuxuu marka caddaynaya waxyaabahaas dhowrkaas xugun weyaan xadiidka laba boqol toban ishanaad can asma waxaa laga wariy radi allahu tacala anha qaalat waxay tihi asma dabahnaa waxaan gowracnay calaa ahdi rasulillah rasulka ale waqhtigiisi farasan faras ayaan gowracnay wanaxnu anagana bilmadiina madiina anagoo ku sugan faakalnah waan cunnay weeyaan faras inuu xalaal yahay ayaa laga qaatay oy culimmada in badan ka qaateen uu ka mid yahay imaamuna shaafici caleyh raxmat ullah xadiidka laba boqol toban iyo lixaad can ibni cumar waxaa laga wari radi allahu tacala canhuma anahu ibnu cumar samica wuxuu maqlay annabiya nabiga ayuu maqlay sala allahu aleh waali wasalam yanhaa nabigeenna uu reeba an tusbara in la xabiso oo weliba la toogta oo la dilo bahiimatun xawayaanka ama xayawaan aw hayruha ama xayawaan waxaanan ahayn lilqatli dil dartiis in muxuu ahaa loo xabiso oo halkaas lagu xiro waa la dilaa ay halkaasu ku xihan yahay oo halkaas lagu baahiyo oo lagu dhibaateeyo oo mararka qaar laga dhigta in la toogta aradan wax la toogta hadaf oo mxu laga dhigto nabigan u calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley waxaa ku sugan tacdiib nafsi ah tacdiib ayaa ku sugan tacdiibkana lama ogolo weeyaan faida qataltum faaxsinuu alqitla waida dabaxtum faaxsinuu adibxa xadiidka laba boqol toban iyo toddobaad can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma canhum baa idin qoran canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir naha nabiy nabigu wuxuu diiday sala allahu aleh waali wasalam yowma khaybara maalinta khaybar can luxuumi alxumur dameerihii hilibkooda ayuu diiday alahliya waa dabcan oo guryi ahayd ama alwaxshiya fa sabaqa xukmuha warahasa nabigu u ruqsayey sal allahu aleh ali wasalam fii luxuumi alkhayli fardaha hilibkooda ayuu ruqsayey xadiidkan laba xadiid mid hadda aan soo marnay midna habeennihii hore aan soo marnay ayuu xoojinaya weeyaan aad muxuu ahaa garab istaagaya xadiidka laba boqol sabn sideedaad can abi aclabata alqushani qaar wuxuu yihi abi aclaba naha nabiy nabigu wuxuu reebay sala allahu aleh ali wasalam can kulli dinaabin wax kasta oo micila oo min asibaaci duurjoogta ah duurjoogta ah ama dugaagga ah ayuu nabiga diiday alayh slat slam wax kasta oo micila oo dugaag ah nabigabaaruaaga ah, iyo w la midka wuu diiday weyaan dibiga iyo dabuca masalada iyada koleyba waaad garanaysa ruwaaga iyo yeyda iyo maxalaalba maxaaraanba koleyba culamada ayaa idinka darjisay baabka asaga ma gelayna weyaan iyo ikhtilaafka culamada siay iskugu diidan yihiin iyo baabkaas waa baab macruuf oo khilaafkiisa la yaqaano laakiin eh, dibiga ruwaaga muxuu ahaa iyo dibi isma laha waa kala duwan yihiin dibigu yeyda weyaan soomaalidana dibi markay sheegayaan haaliban ama kutubta axkaamta ragga fasiri jire waxay ku fasiri jireen dibiga markay marayaan ruwaay ku fasiri jireen marka baabkaas waa baab aad taqaanaan ood khilaafkiisa iyo baabkiisana aad aad ugu dharagsan tihiin marka wax alla wixii micila waxaa weeyaan lama ogolo weyaan hili muxuu ahaa in la cuna nabigaanu diiday alayh salatu salaam laakiin masalada ku saabsan ruwaaga waa masale khilaafi ah oo taqaanaan oo aadna looga hadlay culamadana ay ka hadleen weyaan xadiidka laba boqol toban iyo sagaalaad can cabdillahi bni cabaas radi allahu tacala canhuma ana rasulla rasulka sal allahu aleh ali waslem marra wuxuu soo maray nabiga bishaatin neef ari ah meyitatin ee meyd ahuu soo maray bakhti ah faqala wuxuu yidhi hallaa intaactum maad ku halla istamtactum maad ku intifaacdaan ood ku raaxaysataan biihaabiha harageeda iyo maqaarkeeda maad ku raaxaysataan oo suuman iyo sibraaro iyo waxaa weeyaan gogol iyo masallo aad ku tukataan iyo maad ka dhigataan qaaluu waxay yidhahdeen inaha meyitatun bakhti wey nabi allow qaal wuxuu yidhi inamaa xurima waxaa la xarimay akluha in la cuno umbaa la xarimay laakiin maqaarkeeda in lagu intifaaca ilaahay muusan xarimin wayaan waa la ogol yahay xurimat calaykum almaytatu aayad qur-aan weyaan nabigeena alai sala slam wuxuu leeyahay inamaa xurima akluha waxaasha mawaadicdu waxay ka mid tahay takhsiis assunna lialkitaab meelaha aad muxuu kitaabka alla subxaana wa tacaala la khasisay oo sunnaba nabiga khasistay kitaabka alle waxaa weyaan caam ahaan in meydoo dhan aan la ogolayn wix bakti ah inaan la ogolayn soo ma sunnada nabiga waxay ka soo reebtay in muxuu ahaa haraggii lagu intifaaci kara laakiin bishari an yudbaq in la magdeeyo oo muxuu aha laga hilibkii iyo dhogortii iyo wix laga saaro oo laga dhiga muxuu ahaa wax munaasab ah markaas ayaa la ogolyahay weyaan xadiidka laba boqol labaatanaad can maymuunata waxaa laga wariyey bint alxaaris radi allahu tacala canha ana faratan jiir ayaa waqacaas waxay ku dhacday fii samnin subuk subak fadhiyo ama ha noqdo mxuu ahaa xayrta geela ha noqoto amaba subagan mxuu aha eh, looda iyo wixii la midka ah oo fadhiyo adag ha noqdo lagama hadlaayo marka laga hadla samnigan ma ahan kan saliidan caadiga ama isagoo dhalaalsan ma ahan ka hadday ku dhacdo mxuu iyada waa ka kac weyan wixii waa israaceen ama biyo ay ku dhacdo baabkaas kuma jirta laakiin waa kan fadhiyo oo waal ku jiro weyaan fii samnin subag fadhiyo famaatat ay ku dhimatay marka fasuila nabiyu nabiga ayaa la weydiy sal allahu aleh ali wasalam canha iyada faqala wuxuu yidhi alquuha tuura jiirti iyo wamaa xawlaha intii hareerheedahaydo mxuu ahay taqriiban ay sunuunteedii iyo mxuu ahay xeedii ay gaareen ama dhacaankeedii intii ayadahayd ka tuura kadibna wakuluuhu subagii kalena cuna oo ku intifaaca saasuu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam xadiidka laba boqol labaatan iyo koobaad can ilbaraa ibni cazib radi allahu tacala canhu qala wuxu yir bara qaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam ina awala maa nabdau ina awala maa nabda'u shayga u horreeya aan ku bilaabayna bihi isaga fii yowmina maalinta naga waa maalinta ciiddahayd wax aan bilawno waxaa ugu horreeyo hada ina awala maa nabdau waxaan bilaaban waxaa ugu horeeyo bihi isaga fii yowmina maalintanaga hada ekana an nusalli inaan tukano oo salaadii ciid ahayd aan tukano ciid aladxaa weeyaan uma intaa kadibna narji narjica aan soo laaban oo fananxara aan gowracna man facalahu qofkii arrintaas sameeyo faqad asaaba sunatana jidkanaga iyo ariiqadanaga wuu asiibay waman dabaxa qofkii gowraca qablu ay qabla asala salaada ka hore qofkii gowracana fainama huwa isaga laxmun waa hilib oo gowracaas waa hilib oo qadamahu qofku u hormariyey liahli ahlkiisa hilib uu reerkiisa siistay weeyaan laysa ma ahanin min annusuki udxiya fii shayin waxna kama ahan weyaan habay yaraatay wax udxiyo iyo lagu tilmaami kara ma ahan weyaan wixii salaada ka hora la gowraco ayuu nabigeen sal allahu aleh ali waslm marka in la hubiyo in marka salaada laga soo baxa kadib la gowraco ayuu nabigeena boorinay ala slat slam xadiidka laba boqol labaatan iyo labaad can caaishata radi allahu tacala canha ana nabiya nabigeena sala allahu aleh waali wasalam dakhala calayha caaisha uu galay waxaadat iyadoo ku xeeshay bisarimsarila meesha hadda ay maymuuna lagu guursaday ayna ku geeriyootay radi allahu tacala canha ardaha oona ka warranay meeshay ku taalla qabla an tadkhula intayna gelin makata maka intayna gelin wahiya iyadana tabkii ay oynayso faqaala wuxuu yidhi faqala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu aleh wasalam maa laki maxaa kugu dhacay anafisti ma dhiig furantay nifaaska marka waxaa loo adeegsadaa ama dhalmada amaba waxaa weeyaan amaba xaydka dhiigga inuu soo baxa ma dhiig furantay ma dhiig baa kaa yimid qaalat waxay tii nacam ha nabi allow qaala wuxuu yidhi inna hada kanaytu dhiiggaas amrun oo xaydka ah amrun waa amar oo katabahu allahu ilaahay uu ku qoray calaa banaati banaati aadama nebi aadam gabdhihiisa oo arrin qoran weeyaan oo arrin caadi ah oon laga leexan karin weeyaan faqdii ay fafcali faqdii fafcali waxaad subisaa ood samaysaa maa yafqadii wuxuu sameeyey alxaaju qofka xaajiga ah, hayra an tatuufi laakiin inaadan dhawaafin bilbeyti beytka inaadan dhawaafin intaa un ka fogow laakiin camal kasta xaajiga qabana qaba weyaan hayra an laa tatuufi laakiin an laa tatuufi inaadan dhawaafin bilbeyti beytka alla weyaan maxaa yeele beytka waxa loo bahan tahaara weysa qof xaa'idaar ma weysa ka ansix <clears throat> falamaa kunaa markaan haynay bimina mina markaan joognay utiitu waa lii keenay marka ayaami tashriiqi waa hilbiwaradka maalmaha ahayd bilaxmin hilib baa lii bilaxmi baqarin lo hilibkeeda lii keenay leeda caaisha radi allahu tacala anha faqultu waxaan dhahay maa haada hilibkaa looda muxuu ahaa qaala waxay dhahan daxaa wuu udxiyeeyey rasuulullah rasulka sal allahu alayh wasalam can aswaajihi haweeney haweentiisii ama haweenkiisii ayuu ka udxiyeeyey bilbaqari neef ayuu haweenkiisii nabigeena ka qali calayhi asalaatu wasalaam marka in dumarka ayaga uu ka qala waa kuwe marka waa dumarkii madiine ugu soo tagay waa dumarkii madiine ugu soo taga weyaan saas ayaa waxaa weyaan ah sida daahirka ho muuqata ah weyaan kuwan marka la socda laakiin haddii ay muxuu ahay tamatuc iyo qiraan ay yihiin ayaga waxaa laga rabaa hadyiga goonidaha haddii mufrid ay yihiin wax laga raba haba yaraatee ma jirto weyaan baabulxaj ayaana kolleyba arrinta ayada ah aad looga faahfaahya loogana caddeeya hada wallahu aclam wsala allah waslm cala cabdihi warasulihi mustafa